aniga magacayga horta maxamuud nuur cabdijaal yiraa ma garan gar waxaan mas-uul ka ahay ilaahay baa mas-uule waxaanan waxaan shaqada aan hay waxay ahayd lix guule ayaan guddoomiye ka ahay ma garan oo xaggee ku yaal waxay ku yaalaan degmada mustaxiila ah laga xukumaa kililka shanaad degmada laga xukumaa ma garan waa dhulka soomaalida ee ethoobiya ay gumaysato tuulooyinka aada madaxda ka aheed magacyadooda noo sheeg tuulooyinka waxaa la yidhahdaa sawd xuma oo ahlberiir garasle deegaan saddex baar lixdaa tuulo waay marka mustaxiil dhinacee ka jiraan qofkaan aqoon markaad u sawirto mustaxiil waxay ka soo jiraan dhankan koofuray ka soo jiraan midna waxay ka jirtaa ka horaac marka mid kastana guddoomiye adiga kuhoos tagay laheed soo maha adigana si guudaad waxaad uga aheyd guddoomiye lixdooda lix guddoomiye aniga oo hoos imaaday lahayn marka waxa waaye shaqadayda ay ahayd maamulka aan meesha ka ahay dhibka shan iyo toban sanana meesha xil baan ka ahay ma garan waa gartay hadda shan iyo toban sana meeshii aan joogay oo guryahaygu ku dhisan yihiin oo dhulbeereedkaygu ku yaallo oo waxbarashada ay ilmahayga ka wadeen wixii iga soo waday inay fududeen waad garanaysaa ma garan maxay ahaayeen waxay ahaayeen dadkii oo si bili-aadnimo ka baxay maal walba la yskaga xukuma oo sharci aan loo soo maraynin oo qofka marki xoogaa lacaga lagu tuhmada laleeyahay hala xiro hadii uu lacag bixin waayana hala xukuma laleeyahay gartay dhibkaas horta meeshuu ka jiraa ma garan dhibaatooyinka meesha ka jira waan u imaan doonaa iminka adiga yaa kula socda koob iyo toban qofood ila socod bal ka sheekay dad jagooyin haye miyay ahaayeen saraakiil miyay ahayn maxay yihin koob iyo tobanka ruux koob iyo tobanka ruux waxay ahaayeen baa kuu sheegaya aniga waa kuu sheegay waxaa shaqada aan lahay ma garan waa gartay ninkan ugu xigana wuxuu ahaa afhayeenkii baarlamaanka qabalahaas ay tuulida tahay ma garan lixda tuulo afhayeenkii baarlamaanka ka jira a waa gartay midna ninkaas u ahay ninka ugu xigan ma garan gartay nimana saddex saddexena waxay ahaayeen macalimiintii iskuulka barayaasha ka aheyd ma garan gartay macalimiintaasu waa saddex waxaa weyliso nin la yihahdo hogaankii nabadgelyada oo lixda tuulo ma garan gartay waxaa kaleentoo ku jira nimanka ahaa ciidanka ahay oo amniga ahay oo aniga macnaha ciidankayga ahay ma garan ilaaladaadii ha waa gartay xibno noocaasi ayay ahaayeen dadka caynkaas shaqooyinkiisa saasay ukala qaybsanaayeen waxaa kaloo kamid ah nin oo nabadoon ka ahay tuulooyinka oo maandhaweedna wiilkiisii oo ku dhintay dagaalkii ma garan wa hagaag marka sidee baad isku fahamteen ilan nin walba ninka kaleu ka baqayaa meeshaa sidaan la socono inuu jaajuusow ka baqayaayo fikraddanse yaa keenay waxaa keenay anigaa sababtaas lahay ma garat gartay ujeed ahaan aniga hadda ka hor waxaa soo maray afar xarag oo markay ugu yareed lacagta markay ugu ugu yareedna afartan milyana laygu soo tegay markay ugu badnaydna sideetan milyana laygu soo dayey ma garat maa lacagta soomaaliya ahayd laakiin ethoobiya loo sharafay lacagta soomaaliya ahayd markaas lagu xidhayay ma waxaad ahayd guddoomiyaha intaad ahayd ba muse waa ka hor intaan guddoomiyahay waayo marka hadda ugu dambeysay haddaan soo soo bixitaankaygaba hadda waan xirnay magaalada kama bixi karridaan ku xirnay ma garat waa gartay marka hadda nafteeda sideed habeenaan xabsi oo magaalada gudaheeda an ahay ma garat xilkii ma lagaa qaaday mase adigoo hayaad la soo tagta anigoo hayaan la soo tegay waa hagaag bal ka warna meesha aad timaadeen iyo sida laydiin soo dhaweeyey marka xig wanaagsan oo la malayn karin oo awalna aan baqdin ka qabnay oo sida loola sheegay si ka bedelana oo aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxnay baa nagula soo dhaweey ma garan yaa idin soo dhaweeyey waxay ka tirsi yihiin ururka al-shabaab bal waxaad ka sheekaysaa dhibaatooyinka guud ee dadka soomaalida heesta halkaas aad joogtay iyo madaxda aad ka aheyd anigu deegaanada kale kama warbixin kara laakiin degmada mustaxiil wixii yaaleen aan ka warbixin karaa oo deegaanada kale uma gudbin laakiin dhegta wax badan aan qabaa ma garan haye dhibaatada annagana haysa inay dhammaan deegaanada haysana warkeedaan qabaa ma garan bal ka faale dhibaatooyinkeedan hay dhibaatooyinkan hayse waxaa kamid ahaa xabsi aan lahayn sharci aan loo soo maraynin oo ninkii lacag loo malaynayo la iska xiraayo oo haddii uu lacag bixiyana la daynaa haddii u lacag bixi waayana toban sana la xukumaa ma garan marka maamulka eh, etoobiya sidaa ku dhaqaaqayo miya maamulka etoobiya sidaa ku dhaqaaqaya marka lagu soo qabanaana macnaha lagaa lagugu warbixinaha waxay tahay oo waa ku xihantaha lila shabaab hataa lagu soo maraa ma garat dabadeedna lacag baa lagaa doonayaa marka marka eh, shabaab aa lagu leeyahay lacag baa in lagaa qaado la rabaa ma ogi adiga degdegba ma lihid laakiin lacag in sida lagaaga qaado ood ku jilcado ayaa la rabaa shabaab ataa taa laguu soo xiraya haddii aad lacag bixisana sidaasaa lagugu sii daynaya haddii aad bixin waysana haddana waa lagu xukumaya toban sana lagu xukumaya intaas hadda shaqaale ohan kuu sheegaa wax mishaar qaadanaya koob iyo toban kaas ruux wax mishaar qaadanaya ah waxaa kaga jira saddexda macalimiinta ma garan inta kalena inta kale waxay iskaga shaqaynayaan un dad un iskaa iskaga shaqaysaa unba ay ahayn sidee iskaa ugu shaqaynaya dawladdii ba u shaqaysaa etoobiya lacag iyada kuma lid hadda dawladda adiga xoog lacag ugu qaadan maysa sida maogtahay ximin magacaabana waa tahay mishaarna lihid marka maxaad samaynaysaa hadda marka waadna shaqaynaya lacagna ma lihid lawaa shaqaynaysaa lacagna ma ilid macalimiintaad mishaar qaadanay macalimiintana mishaarka ay qaataan boqol kiiba kontonaa la jaraya kontonka la jaraya yaa qaadanaya la laqadaya la qaadanaya waxaa lagu leeya meel waxaa loo jaray baa lagu leeyahay cashuur meel waxaa loo jaray baa lagu leeyahay meel la yidhahdo weli abay oo dhexda laga xiraaha lagu leeyahay wakadaa lacaga fara saddex weji baa looga qaadaya lacag marka kale bar baa laga reebanaya qofka mushaar la siiyay hubka marka kun biraas qaadanaya ninka kunkiina boqol kiiba kuntaa la goyna marka waxaa usoo haray shan boqol oo bira usoo heraysa waxaad ii sheegtay shan iyo toban sane inaad eh, madax ka ahayday eh, lix tuulo oo mustaxiil hoos tagta ah. eh, qaabkeed wax u maamulaysay hadde adiga qudhaadu haddaad ushaqaynaysay dawladda etoobiya kollay siday rabaana wax loo dhigaye hadda maxaa maamulay aniga wax baa lay weydiiya wax kama baa laydha anugi wax aan maamulo dawlad ii maba mabale moogtahay markii qof la soo xiraya ninka soo xiraya markii qof lacag laga qaadayo ninka ka qaadaya sow adiga maahan maadaama meeshaad madaxa ka ahayd adeer mee maqle si wanaagsan ninka la soo xidaya nin adiga lagaala tashana maaha oo aniga naftayda hadda kula hadlayaa kuu sheego haya inta jeeroon xarig maraya xoolana lalayga qaaday ma garan waa gartay laguu soo mari mahaayo qofka xerigdiisa adiga laguu soo mari mahaayo waxa hadda laguu dhiiba oo laleeyahay ummadda intaanaad ugu wakiilkahe qaba lagu leeyahayna ma jiraan waxaa kale intoo meeshuu ku jirtaba meesha dakli iyo waxaas keen lacag keen oo qariirada lacag ka soo aruuri gabdhaa lagaa rabaa xoolaa lagaa rabaa intaas ad adiga mas-uul utaade gabdhaha xaggee la geynayaa gabdhaha meesha la geyna ayagaa yaqaan guri walba lix gabdhoodaa lagu soo qoray oo la yiri keena ma garan hal mar ayna soo martay hal mar ayna soo martay oo hadda ugu dhaweedba oo laba bilood ka hor a waxaa lala weydiiyey tuulo kasta lix gabdhood inay keenaan marka waad geyseen ma geynin aniga ma geynin ani ma geynin laakiin tuulooyinka kalo ilidriska ayoo dhan way geeyeen oo weliba tuuri la yidhaahdo balanbaalo oo maalintaas gabdhaha ay bixinaysa aartageed nin waxaan ogahay la yidhi gabadhaadii keen oo markuu gabadhiisa keena la yidhi haddana gabadhaan gabar naasle kusoo bedel la yidhahdo ogahay gabar naasle kebaa la gabar naasle keena la yidhi gabadhaan naas ma laha oo hayar tahay gabadhaan marka xaggee la geynayaa gabdhaha gabdhahaas waxa weye jijigo wax laga soo sameeya aniga ma gabdhahaas markaan kuu sheega adeerow markaan kuu sheega runtii waa la qaaday aniga maalinka igu oo dhibka badneed oon aad aan ugu xanuunsada maalinka ninka gabadhaada soodbada liiraay aheyd waxayna ka dhacday tuulida liiri baran baalle oo ka tirsan ferseri magarad marka meesha la geynayo iyo sida loola dhaqmayaan rabnaa inaanu fahno dadka muslimiinta fahansiino bal ka sheekee gabdhahaas markaan kaaga waramo aniga wax beena ma sheegi karo waa la qaaday golay baa la geeyey ciida kumbiraa lasii kumbirna waa lagu aragdixiyey waxay maqnaayeen saddex bilood dhammaanna waa la keenay hadda gabdiya iyaga maxa maxay soo qabanayeen marka wax ay soo qabteen oo hadda aniga aan cadaynaya mala wax shaqo oo loo qaaday male wix hadda laga eh, shaqa oo laga qabanaya eh, eh, meeshii la geey baa taqaanay iyagii baa ka warbixin kara aniga beentaas kuma warbixin kara laakiin inay laba biloodna laba biloodna maqnaayeen hadeerna ay joogaan oo lawada keeni baan cadayn karaa wa hagaag meesha aad joogtaan ma soomaali unbaa joogta mase tigre iyo xabashana waa idinla joogaan waxaan joogin male soomaaliya ah xakunka ah iskale hasbule laakin tigreeda waa guura tahay oo ciidamadeeda way joogaan marka awoodda ka waran bal macnaha ninka e, tigreega ama xabashiga ah awoodda uu ku leeyahay tuulada aad joogtay oo kale ama tuulooyinka aad joogtay ama magaalooyinka soomaalida ee la gumaysto asiga iyo ninka guddoomiyaha ka ah ee soomaaliga ayaa awood badan ninka gudoomiyaha ka ah degmada iyo ninka horta ciidamada fikrada haysta waa laba nim oo isku xiran ma garan garta mabda ahaan ninkan soomaaliga ah waxaa laleeyahay waxaasaa lagaa rabaa amarkii asiga la siiyo adigana kuula imaadaa ma garan waa garta haddii lacag la qaadayo heshiisay ku yihiin ma garan garta haddii dad la soo xirayo heshiisay ku yihiin ma garan waa garta ayaga xagga labadooda un baa heshiiska ah meeshaas marka waxa waaye un dadka shacabka gumaad baa yaalanay oo markaas buu rab qofkii lagu arko eh, sunnadoo ka muuqata ama asoo masaajidka u badan maxaa la samaynayaa horta aniga inta aan hadda eh, degmadaa joogay saddex guddoomiye degmay soo martay ma garan gaartay nin dukanaayo oo xilligii saacadda la gaaro dukanaayona waxaan ka arkay hal nin ma garan waa garta eh, ninkiina hadda waa la bedelay ma garan ninka ay bedeleen marka wuxuu meel buu madax ka ahay miya degmadu hay sidaas u iri saddex gudoomiyaa degmada soo marta ku dhihino waa degmadee waa degmada mustaxiil marka ninkii asoo tukanaya arkeen waa bedeleen ninkaas hal nin baan ka arkay baa ku iri wax dukana halka ninna hadda waa la bedelay baa ku iri waa laga eriye shaqada shaqada lagama eriye laakiin waaba laga bedela degmada mustaxiil meel la ma aqaan maxaad nooga sheegi kartaa gumeyste maanta maxaad ku tilmaami kartaa dad badana laga yaaba gumeyste inay dhagaha ka maqleen dhibaatada gumeysigu oo ummadda ugeysanaya ka waran adeer waxa waaye horto waxa waaye markii ninka in loogu warman rabo wuxuu cashir ka qaadan karaa aniga waxaan jiraa konton iyo sideed sanaan jiraa ma garta meesha la yidhaahdo tuulooyinkaasa hadda aan kuu sheegaa hal tuulo oo la yidhaahdo sabaxuma waxaan ku ahaa laba mudul iyo hal hel iyo hal baraako baqaare iyo dabakaayo ku ganacsi ee ma garta inta beer ahoon leeyahayna weligana beer matoor hooseenta ayaan ku lahay saddex matooraana taa lama garan gartay ehm, beer oo eh, biyaha ka waraabsa eh, cirka ka waraabsana beer soddon sacad ahaan kulahay lahay agteeda ma garan gartay ninka in oo macnaha cashir uu ka qaata rabo inti inaan cawada banaan ka jiifo oo beer seendoha matoor aanan haysanin oo guryahayda haysanin oo dhaxan ka jiifo gacanka firidax dhexdiisa taasaa tusaale u noqon karta intaasaad shaqaynaysee waxa xanuunka badan ee ku soo waday ee hantidaada aad uga soo tagtay maxay yihiin iyo maamulka aad u shaqaynaysaad madaxda ka eed igu darnaay markii la yidhi lix gabdhooda lagaa rabaa oo gabdhaha inay cascas yihiina la rabaa inay shan iyo toban jir yihiina la rabaa gabdhahaasa lagaa rabaa markii la yidhi oo gabdhihiina aan keeni waa ee laygu qoro shabaab inaan nahay intaas ay ugu xanuun badneed ani ma jirtaa in ay suuragal tahay ninka gaalkaa gabadhaada hadduu doono kufsanayo xaaskaada hadduu rabo uu ku gogol dhaafayo aadanan la hadli karin adeer bay maqlaysaa si wanaagsan aniga horta duulaan ka jooga degmada gudaheeda markaad gasho degmada ay degneeda ku badan tahay markaad gasho niman waxaad arkaysaa in fayl la xirxiray haweenkoodina habeenkii lala jeestagayaad arkaysaa gartay ninkan waa xiran yahay ogo waa gartay haweenkiisina cawada waa loo jeestagaa ma garan waa gartay laakiin aniga qabalaha aan joogay qabalo kamid ah oo la yidhaahdo qudma qaris waxaa ka baxday habeen maalin ay soo weerareen ururka al-shabaab maalin ay soo weerareen habeenkii ka dambeysay waxay gudoomiye ka qodatay guryihii dhexdooda ma garan gartay e markii gudoomiyihii guryihii dhexdooda ay ka qodatay guseynse ka qodatay waxay sameeyeen raggii dhamaa oo tuulida deganayna waxay dhaheen raaca horotada waanti qabta halkoo nin tuulida kuma arki ma garan waa gartay haddee raggii tuuladii guryihii dhexdiisa goladaadii daxayarka dhexdiisina dhushaysaa laga qoday adigana waxaa lagu diray raaca kore meeshaa naagi iyo waxaa la yskaga dhexbaxay ciidankii tigreega ma garan marka raggii soomaalida ahay dhufayska hore loo diray wa saas waay ha saas waay xaaskoodii iyo gabdhahoodina guryahay kula jiraan gaaladii ha waa gartay bal askarta etoobiyaanka iyo nimanka la yidhaha new booliska meesha joogaa sidee bay ula dhaqmaan dadka mayo dhaqan meeshaa ma yaalo dhaqan ma yaallo new booliska mar dhac uu nagu yahay inta badan ma imaado laakiin asaga markuu imaado wuxuu u badan yahay jirdil inay dadka ku sameeyaan iyo inay dad laayaan iyo inay qori qaataan ayaga horka fakarkooda kaasuu u badan yahay iyo maalinta ay kuliin oo kursi badan sameeyaan askarta etoobiya dadkay xoolaha la leeyihiinaan maqlayo geela way iska qalanayaan lo-da waa iska qalanayaan ariga waa iska qalanayaan dee dadka way ku shaqaysanayaan oo iyagoo wado socda hadday qof arkaan alaabta ay ku raranayaan maxaa ka jira qabalaha la yidhaahdo wadamo qaris maalinkii ay soo weerareen xarakada shabaab markay soo weerareen oo ciidamada k ay imaadeen toddoba habeenay bariyeen waxay qasheen toddoba iyo toban neef oo ari e iyo laba neef oo lo ayay ku qasheen meeshaas xoola ay gateenna ma ahayn macnaha dhegta la laisku soo qabsanaya neefka miya waa laisku soo qabsanaya ha adiga ma kamana hadli kartid maraha qaar oo isku dhejiso lacag baa lagu siinaa lagu leey marka la qashana lacag laguuma haya baa lagu leey haddaad si kooban u sheegto dadka soomaalida ee madaxda ah shaqada ay qabanayaan ee ethoobiya loo qabanaya maxay tahay min nin sare oo madaxweyneha ilaa askariga uhooseeya ilaa guddoomiya arrinta ninka eh, la yidhaahdo eh, madaxweyne oo madaxweyne kaliil ah anigu wuxuu ku dhaqma ma aqaana laakiin dhibaatada shacabkiisa hayso inuu wax ugu jeedo oosan ka hadli karin baa muuqanay ma garan gartay marka nin asaga madaxweyneha ah, wuxuu madaxweyne ku yahay waa shacabka shacabkiina waxaa u yaala gumaad goboldhaaf hanti la dhaco dhibaato badan baa taala niim marka hawshaas lagu kacayaa laga wada shaqaynayaayo nin sare ilaa nin hoose etoobiya ee raalli loogu yahay dhammaan lagu shaqaynaya dhamaan hadaad haddaadan raalli ku ahaan karin waa inaad istacanartid meeshii nafta ay ku qiimaysa aad la aadid haddii qofku uu go-aansado inuu iscasilo oo tusaaleahaan adoo tuulo ama degmo madax ka ah tirahdo waa iscasilaya ma lagu xiraya ma lagu dilayaa ma su-aal baa lagu weydina maxaa la samayn guddoomiyaha hadda jooga mustaxiil aniga waxa waaya saddex istiqlaalad baan uguto warqade ma garan gartay saddexdiba m laba laygagama jawaabin ma garan gartay midda kale markaa shaqada adiga aad hadda ka fadhiisato waxa aad qabanayso iyo meesha aad aadayso waxdee su-aale ah laysoo dhigin ma garan waa gartay wax aan qabanayaa iyo oo reerkayga ahayna wax ka qabanaa male waddan kalena uma socdo waddankaygaan hadda joogaya meel kale uma socdi baan ku idhi ma garan waa gartay hade inta ka dambaysana waa markay mastaxiil laygeeyo muddo hadda sideed habeen aan xabsi duulu ku ahay way dad xiran oo soomaali ah maxaad noo sheegi kartaa maxayse ku xiran yihiin ilaa dad sare oo madax ahaa ilaa dad hoose meel kastoo kelinka ka joogaanba hadda markaan dad xiran kuu sheegayaa xabsiga hadda oo ku yaala mursaxiil labaatan iyo toddoba ruuxaa ku xiran ma waa gartay labaatan iyo toddoba toddoba waxa kuma yihiin ma waa gartay toddobada xakumana waxaa u yar lix sana ma garan marka intaasay ku xukuman yihiin waxay ku xukumiyiin lix sana u yaraa ku yidhi maxay beeyeen waxa weeye dembiga aad ah lagu xiran yihiin shabaab aad xiriir laleedihiin ama walaalka ahaa shabaab ahay waaye waa gartay waana kuu sheegay oo haddii lacag lagaa rabo shabaab lagu soo maraa soo koobad kuuma gehin ahay hadda waa intaas waxa nin wax lagugu deexee ee lagu xiraa oo dhan waa wax ku doonis adigoon urur shuqul ku leena soo kaaxirayaa haddana waxaa lagu leeyahay shabaabaa kugu cad haddana hadduu fi maalin dambe ama sanad dambe haddana kiiska maalinka ahayo lagu soo dhigaa kiis kaleba kuumaba yaallaba maxaad ku talinaysaa dadka soomaalida ee dhulka etoobiya gumaysata ku nool maanta talada aad ugudbaysa maxay tahay adigoo fursaddan ka faaidaysanaya xilliga saaka ah oo hadda intaabaan adiga soo wicin ka hor wadankii aan kasoo tegay dad jiro oo uqaale oo haddana odayaashii qabayaasha ka kamida ah, oo culima udiina ayaan la hadlay oon ihi meeshii iskaga soo tago barnaamijka awal aan ka baqi jirnay oo al-shabaaba idinku samaynaa nala dhihi jiri lama kulmin gacmo furun baa nagula soo dhaweeye dhibaatadii iskaga soo kacay guryaha iyo beeraha waxbahaa fiirinin anigaba kasoo tega iskaga soo tega qaar baan ku yidhi saasna hadda fakarkiisa ay dhaqaaqeen weliba waxaan rajaynayaa dad kale inay kuulan doonaan soo tegitaanka ka sokow dadka maxaa la gudboon dhulkoodii ay joogaan aayahooda si ay uga tashadaan ma ku talinaysaa inay etoobiya dagaal ku qaadaan oo ay la jihaadaan oo cadowga ay iska dul qaadaan awood ma lahan oo dadka wuxuu awood ku leeyahay rug xabqudku awood ku leeyahay ma aha haddana qabaa'il keliya maahan oo waxa qoysa maahan waa qabaa'ilo qabaa'ilo badan qabaa'ilada marka waxay u qaybsan yihiin qayb waxay joogaan xagta soo xidhaan qaybna gudaha etoobiya hoosaa jiraan qaybta xaduudda jirto waxay ku fakeraan sida qolada la yidhaahda cuuryahanka ama jejeelaha ama qabaa'ilo badan waxay ku fakeraan nayo haddaan iskaasho samayno oo waxaan iska bixino oo xadguudkan aan joogno maxaa naga halaabaya wax saasay ku doodaan